asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu walaalaha soomaaliyeed ee daafaha dunida naga daawanaya kuwa na dhegeysanaya kuwa ku jira daartan barakeysan ee one one four iyo kuwa nagala socda barta facebookaba dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu saaxiibadaanu jecelnahayo maanta waa sabti waa labada minneapolis waktiga maraykanka waana barnaamijkii qiimiga badnaa ila tali aan kula taliyo talama qaadaniyo saaxibulfadiila fadiilatu sheekh maxamuud sheekh abu dalxa xafidahu llahu waracaahu rabbi subxaanahu watacaala ha xafido sheikayga rabbina subxaanahu watacaala jannat lfardows hageeyo fadiilatu sheikh waxaan kaa raali gelinayaa daqiiqadihii aan soo daahay aad ayaan uga xumahay waxaan jecelahay inaad walaalaha soomaaliyeed marka hore usoo jeedisid kelimadaadii sayidii falytafadal mashkuuran wamajuura alxamdu lilah wsala allahu waslama wbaaraka cala muxamed wacala aalihi wasaxaabati ajmaciin ama bacdu raalliga janna awalan caado iyo dhaqan omaadan lahayn laakiin farsamada iyo aalaadka la isticmaalayaa cilal badan keena kelimadan doonayo inaan ka hormariyo ila tali waan kula talina tala ma qaadan oon islaahay shan daqiiqa inaana ka badinin magaceeda waxaa la yidhaahdaa attaqyiiru tariiqu sacaada isbeddelku sidiisuba waa waddadii raaxada waxaan oola jeedaa isbeddelka laga doonayo qoyska mar walbaba mawaadiicdani aan ka hadlayno oo ila talida kelimaadkaan ka horumarinayno waxaan jeclaha inay calaaqo iyo xidhiidh ay la yeeshaan qoyska si ay macnuhu isu dhammaystiro ujeeddada arrintana faa'iidadeeda laga laga gaadho isbeddelka qoyska ayaan ku socdaa xaggeen ka bilaabaa isbeddelka waxaan ogahay reero aada u fara badan oo buuq iyo qaylo oo ay dhexdooda ay taallo daawadeedu inay tahay oo keli ah inay isbeddelaan isbeddelka xaggeen ka bilaabaa naftaadaad ka bilaabi qofka doonaya inuu isbeddel sameeyo horta naftiisuu ka bilaabaa jahliga ayuu ka saaraayo hadduu naftiisu ay jahli ay haysato horta naftiisa jahligu kala dagaalamaa waayo jaahil wax ma bedelo hadday nadaafad xumo haysato nadaafadda ayuu bedelaa waayo nadaafaddu ayada ayaa horumar keenta waxaa laga wadaa isbeddelku qofku haddii uu cadho badan yahay in uu farxo oo cadhada badan iska daayo wuxuu ka cadhoonayana iska ilaaliyo wakhti hore inuu seexdo si uu cibaadana oogu soo kaco reerkiisana u caawiyo haddayna labada qof wada hadlin inay wada hadlaan oy wada xiwaartamaan waa daawada isbeddelka isbeddelku waa shay muhiim ah qof walbow adigu dib isu eg dabeecadaadana dib u miisaan naftaadana run u sheeg xidhiirka alla xaggiisa bal isbeddelka ka samee tacaamulka qofka kula noolla waa inaad isbeddel ku samaysaa jidhkaagaa u baahan inaad isbeddel ku samayso oo dabeecadaadaa u baahan oo caqligaagaa u baahan oo inaad caqiidadaada toosisaa u baahan oo wejigaaga iyo farxaddaada u baahan iyo qosolkaaga iyo dhoolla caddayntaada ayaa taqyiir u baahan kelimada u dambaysa waxaan doonayaa inaan dhaho meeqa ceebood baad leedahay waxaanu jecelnahay inaan qofka kale ila nool ceebihiisa tiriyo laakiin adu meeqa ceebood baad leedahay kelimada aan doonayo inaan ka faa'iidaysano caa waxaa weeye bal qof walba intaad fadhiisato ood qalin iyo buuq qaadato bal ceebahaaga horta adu ka soo dhalaal hadda meeqa ceebood baad leedahay adugu hadday noqoto xagga cibaadada iyo taacada hadday noqoto xagga qur-aan akhriska hadday noqoto xagga qaraabo xidhiidhinta hadday noqoto xagga macsidoo laga fogaado hadday noqoto carabka hadday noqoto cadhada hadday noqoto xoolaha hadday noqoto akhlaaqda dhaqanka isku day adiga indhahaaga dhegahaaga calooshaada lugahaaga meeqa ceebood baad leedahay adigu marka qof walba ceebahaaga aad soo tiriso qofka kale ceebihiisa u sheeg laakiin adigoo boqol ceebood leh waa ninkii ama waa gabadhii in kuwaaga lagaa qariyo ka kale ceebihiisana aad ku mashquusho waa ataama alkubra waa musiibo aada u weyn weye faasal allah subxaana watacaala ilaahay waxaan ka baryaa kelimadaas macnaheedu ay tahay isbeddelka uu qofku naftiisa ku sameeyo waa waddada sacaadada haddana waxaan ku soo dhoweynayaa walaalaha qiimaha badan ee qaaliga ah si ay noogu daadihiyaan barnaamijkan qiimaha badan waan kula talinee tala ma qaadan kusoo dhawaada baaraka allahu fiikum masha allah jazaka allahu khayr waxsana allahu ilayka wakafara allahu dambak saxwa fadila rabbi subxaanahu watacaala janat lfardows ha ku geeyo rabbina ha kaa waraabiyo webiga cowthar baraka allahu fiik saxwa fadila walayaal waa barnaamijkii ila tali aan kula taliyo tala ma qaadan haddii ay tala kugu taagan tahay fadlan kusoo dir abudalxawan at gmail dot com ان شاء الله باذن الله كريم يا صاحب الفضيله الشيخ محمود شيخ حسن ابو دلحه حفظه الله ورعاه سيد الكريم saa'ilka ugu horeeya waa nin wuxuu leeyahay gabar baan xasawnay waan isgacloonnay aad baan ugu begay inaan mehersado ayay taagan tahay laakiin walaalkeed ayaa qaadka iyo sigaarka cunaa utun ayay ugu noqotay inaan la xidhiido nin qaad iyo sigaar cuna ayuu leeyahay saaxibulfadiila waxa kale uu leeyahay gabadhiina waan jecelahay oo waan u baahanahay taladu agtaada ayay taalaa sayidii falyatafadal mashkuran wamajura alxamdu lilah walaa taziru waasiratu wisra ukra qof kale dembi uu leeyahay inaad qofkan u qabatood u qaaddo ma aha gabadhan muslimadda ah horta sigaarka iyo qaadku waa macsi ma aha wax islaamkana loogaga baxayo waana wax la iska dayn karo midda kale gabadhan aada guursanaysa adugu hadday akhlaaqdeedu wanaagsan tahay diinteeduna ay wanaagsan tahay adiguna akhlaaqdaadi iyo diintaadu ay wanaagsan tahay labadiinna ayay arrintaa idinka dhexaysaa bini aadamka acmaashiisa kale haddaad dhahdo waan raacraacayaa waa middaan sheegayey adigaaba khatar ku jira inaad u ducayso ood soo dhowayso la xidhiido ood la xidhiidho dacwo wanaagsan u gudbiso akhlaaq wanaagsan kula dhaqanto waxaanuu ku jiro inay wax wanaagsan ahayn u sheegto yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik haddaaba daaci tahay dariishad janno ayaa kuu furan seediga oo aad wanaajin karto dhaqaale ku wanaajin karto walaashii ood si qurux badan u dhaqato aad ku soo dhoweyn karto la saaxiibi karto wax la cuni karto ood wax la cabbi karto macsidan aad sheegaysana aada oga naseexayn karto adigoo heli kara inaad walaashii ma guwa yacni igala tali inaan walaashii guursado yacni waxa weeyaan waa arrin aada u dheer wey haddaad talo iga doonayso mas-uuliyad weyn baa ku saaran waxweyn baadna adduunyada arki doontaa waxqaad iyo sigaar ka badan ku jiraad arki doontaa gaalnimaad arki doontaa nifaaq baad arki doontaa dulmi baad arki doontaa dembiyo kuwaa sheegaysa ka waaweyn ayaad arki doontaa oo adduunyadii yaalla baan ka wadaa oo ehel leh oo qaraabo leh oo deris leh oo saaxiib leh waxaad yeelaysaa gabadha muslimadda ah ee aad ku aada jeclaatay ee ku jeclaatay ha oga tegin walaalkeed baa sigaar caba ha oga tegin walaalkeed baa qaad cune eh waxaad ku guursataa qalbi iyo jacayl iyo xubbi iyo mas-uuliyad inaad qaaddo walaalka aad sheegaysana wixii aad oga naseexayn karata aad oga naseexayso laakiin tolow bini aadam baa tahaye adigu dembiye intee la eg baad gashaa waa laga yaabaa inaadan sigaar cabin waana laga yaabaa inaadan qaad cunin laakiin waa laga yaabaa dembiyada hadda adigu aad sheegayso ee aad leedahay ninkan walaashii ma u guursan karaa ama ma iska daayaa inaad ku jirtaa laga yaabaa laakiin adigu aadan is ogeyn kullu bna aadama khataa wa khayru lkhataa'iina tawaabuun gabadha muslimadda ah guurso ayaan ku dhihi lahaa diin iyo akhlaaqna ku dooro walaa taziru waasiratun wisra ukhra wallahu aclam jazaaka allahu khayr waaxsan allahu ilayka waqafar allahu dambak saaxibu lfadiila rabbi subxaanahu watacaala ha kugu casumo xurulcaynta jannada rabbina subxaanahu watacaala sayid lkariim dembigaaga oo dhan ha dhaafo ha rabbina ha kaaga dhigo sadaqatu jaariya saaxibu lfadiila saa-ilada xigtaa waxay leedahay waa ya sheekh abu talxa rabbi subxaanahu watacaala ha xafido ninkayga afar sanadood ayaan isqabnaa ayay leedahay saaxibu lfadiila wax caruuraana ilaahay nama kala siin laakiin weli waxaan isu jecelnahay sidii aan isu qabnay ama aan isu xilligii ugu horreysay ee aan isguursanay aan isu jeclayn ayay leedahay saaxibulfadiila cilad baa jirtay leedahay khamrada ayuu cabaa habeenkii oo dhan wuxuu rabaa inuu khamrada soo cabo maalintii marar ayuu ku daraa waa mar uu hurdo iyo mar uu khamro cabayo furiin ayaan ka dalbaday ayay leedahay saaxibulfadiila laakiin iima ogola inuu ifuro waa dabeecad wanaagsan yahay sida kale ayay leedahay wax dhibana kuma qabo maxaan yeelaa sayitii falyatafadal mashkuuran wa alxamdu lilah wsala allahu waslama wbaraka cala muxamadi wacala aalihi wasaxaabati ajmaciin ninkayga afar sanaan isqabnaa khamraduu cabbaa inuu cabba ma ku guursati su-aashaa weye su-aasha u baahan in la taxriiriyo markii aada guursanaysay ma ogeyd inuu cabbo waxaa laga yaabaa inaad idhahdo waan ogaa inuu cabe-e eh, ballan buu iga qaaday inuu joojinayo kadibna intuu joojiyey ayuu haddana mar labaad ku noqday waxaan ku leeyahay ninka aad ku guursatay asagoo khamro caba hadda su aashaana weydiinin su aashu waxay ahayd inta aadan guursanin inaad culummada la xidhiidho oo aad dhahdo nin khamro caba ma igula talin lahaydeen inaan guursado inkastoo uu i yidhi waan joojinayaa talada markaasaa lagu siin lahaa mindibaa uus ku tagtay hadda calool baa mindidii ku tagtay calool uuskeede saacaddani meel laga noqdoo badan ma leh waxaad yeelaysaa sidaan horey usoo sheegay su-aashan su-aashii ka horraysay khamradu waa macsi bal waa umulkhabaa'is waa xumaan oo dhan bay hooyo u tahay laakiin waa macsi hadduusan ku dilaynin hadduusan dhib kuu geysanaynin dacwo ayaa kuu furan khayr baa kuu furan balliquu canii walow aaya xageed kaga jirtaa adugu ma laga yaabaa inaad asaga janno ku gasho dacwada aad gaadhsiinayso iyo khayrka aad u sheegayso ma laga yaabaa wanaaggaad u samaynayso hadalkaaga macaan dhaqankaaga toosan akhlaaqdaada wanaagsan cibaadadaada wanaagsan nadaafadaada fiican gogasha wanaagsan aad ku soo dhowaynayso ma laga yaabaa inuu xumaantan kaga hadho ilaahay waxba kuma aha dacwada gudo oo ninkaaga laftiisa dacwada ku gudo oo ninkaaga laftiisa khayrka u sheeg oo dacwada u dhimri fircawn kama madax adko fircawn nabiyullaahi muusa calayhi asalaam iyo nabiyullaahi haaruun intii loo diray baa waxaa la yidhi faquulaa lahu qawlan layina hadal jidhicsan kula hadla lacalahu yatadakkaru aw yakhshaa ninkan fircawn kama adko fircawn buu gaal buu ahaa ilaahnimuu sheegtay ninkan waa nin muslima laakiin macsi ilaahay ka reebay ku dhacay anigu hala dumiya ma dhahayo waxaa suurtagala su aashan oo kale haddii la weydiiyo wadaad aan aniga ahayn inuu seefta la boodi lahaa maxaa tidhi nin khamre caddada iqaba ah oo ula joogtaa nin khamra cadda laakiin waxaan rabaa inaan dhaho wadaadada aan waaqica yurub ka warhaynin ee waaqica america jooga ka warhaynin yaynan ku degdegin ahlu makkata adraa bishicaabiha dadku meesha ay joogaan iyo duruufta ay ku nool yihiin dadkeedaba wax laga weydiiyaa kaaga darana gabadhan waxay tihi waan jeclahay weliba jacayl waxaan jeclahay kii ugu horreeyey markii aan isu aroosaynay oo kale ah gabadhay waxaan kuula talin lahaa waxaan hadda xusuustaa muddo aada u fog oo labadii kun ahayd ayaa gabadhi ila soo xidhiidhay waxay tidhi ninkayga iriddan ka qaadaa iridda albaabkan ka qaadaa albaabka gurigaan geliyaayo musqushaan geliyaayo waan dhaqaa bay tidhi waan buufiyaa bay tidhi waan u tirtiraa bay tidhi maxaan sameeyaa sidaa kuwad baan ku idhi hana ka daalin baan ku idhi una ducee oo ducadana kula dadaal dhaqan wanaagsanna kula dhaqan waayo waa qof muslima mar hadduu qof muslima yahay haddee dacwo u baahan yahay oo in loo dhimriyuu u baahan yahay adigu u dhimri oo soo dhowee ilaahay wuxuu qadaray ninkii inuu ku darmado maanta dadka ilaahay u adeegaya diintiisa kheerkiina uu sidii ku dhaqan yahay gabadhay marka waxaan ku leeyahay ninkaaga soo dhowee macsiduu cabbayana ku nac oo qalbiga ka nac oo afka ka nac oo marna macsida raalli ha ka noqonin laakiin jaanibka kale soo dhowee oo waani oo wacdi oo reer kaaga dhaqo biidni illaahi tabaaraka wa tacaala wallahu aclam isagana waxaan leeyahay khamradu waa xaaraam kii hore waxaan leeyahay baasku waa xaaraam sigaarku waa xaaraam xumaanta ha laga fogaado oo ogaada khamradu inay meel xun ku geynayso ninka khamrada caba markuu khamraysan yahay wax walbuu ku dhacaa wax walbuu ku dhici karaa waa taariikh la yaqaano wey taasoo nabigu umul khabaa'is ugu bixi marka khamrada arrinteeda ma yaraysanayo mana fududaysanayo sayna dadku khalad ugu fahmin laakiin waxaa la iweydiinayaa reerkaasi ninkaa ma iska furaa mise waan haystaa hayse ninkaaga oo waani oo wacdi oo khayrka u sheeg wallahu aclam allah jazaak allahu khayr waaxsan allahu ilayka wagafar lahu dambak saaxibu rabiica sheekh maxamuushe xasan abu dalxa xafidahu llahu waracaahu walaalayaal waa barnaamijkii ila kale aan kula taliya tala ma qaadan rabbi haydu barakeeyo taladiina kusoo dirsada abu dalxa one at gmail dot com saaxibulfadiila rabbi subxaanahu watacaala adigii qoyskaagaba ha u badbaadiyey sidii uu u badbaadiyey nabiyullahi nuux calayhi salaam iyo intii xaqa ku raacday sayid alkarim saa-ilkan wuxuu leeyahay shiika waa salaamayaa salaan kal iyo laab ah waxaa kaloo xusub mudan saaxibulfadila dhammaan walaalaha oo dhan way ku salaamayaan kuwa facebooka ku jira kuwa daarta barakaysan ku jira iyo kuwa wax noo soo qoraya dhammaantoodba duco iyo salaan ayay sayidii ku salaamayaan aada ayayna ugu faraxsan yihiin barnaamijkan qaymiga badan ee lagu xasilinayo reeraheena jazak allahu khayr sayid alkarim wuxuu leeyahay saaxibulfadila xaas ayaan leeyahay waan jecelahay xaaskayga wiil ayaa noo jooga toddoba bilood jira ayuu leeyahay khilaaf baa hooyihii aabe dhexdooda ka dilaacay aabba wuxuu leeyahay gabadhii fur hooyana waxay leedahay ha furin xabaar aan caadi ahayn ayuu aniga iyo reerkaygaba aabban ugu wadaa ayuu leeyahay sayidulkariim hooyana waxay leedahay xaaskaaga allaha kuu barakeeyo taladu way igu guracan tahay sayidi ayuu leeyahay maxaad ugula talinaysaa saaxibulfadila sayidi falyatafadal mashkuuran wamaa juura alxamdu lilah wabacdu waad imtixaaman tahay ilaahay imtixaankaa ha kuu fududeeyo xaas aad jeceshahay oo wiil cad kuu haysa inay labadii ku dhashay ay ku kala jiitaan oo gabadhina hooyadina ay leedahay gabadhaada allaha kuu barakeeyo aabbihiina uu leeyahay haddaad furi weydo waan ku habaarayaa horta waad imtixaaman tahaye horta mid imtixaankaa ku baasa horta ilaahay ha kaa dhibo muslimiintana waxaan u weydiinayaa walaalkaa in si khaasa loogu soo duceeyo waayo imtixaanku meelo badan ayuu ka yimaadaa haddaan intaa ka tago aan ku xusuusiyey inaad imtixaaman tahay arrintani waa arrin u baahan in hoos loo galo waa arrin u baahan xaqiiqada warkani intii la xaqiijiyo in hoos loo ogaado maxaa sababay maxaa keenay maxaa qasbay aabba ku jecel oo ku dhalay shalay kuu guuriyey kugu faraxsanaa inuu maanta soo istaago fur haddii kale waan ku habaari warkaasi wuxuu u baahan yahay waxa aabbaha halkaa gaadhsiiyey in horta dib loo baadho ma adaa caaq ku noqday oo aabbaha magaci warkiisaad maqli weyday oo cuquuq baad ku noqotay ma gabadhii lafteedii miyaa aabbihii caaq ku noqotay la soo guursaday yaa yaqaana waxay u baahan tahay arrintaa in dib loo baadho waxaan kugula talin lahaa haddaba meesha aad joogto culumaad joogta qaraabana way joogaan intaad iskugu yeedho ama culummada aad u bandhigato arrinkaagan si khaas ah ha arkeen hooye iyo aabbo weliba aabba ha arkeen hooye wayba kuu ducaynaysaayo gurigaaga dhaqay ku leedahay bal aabba ha arkeenoo ha weydiiyeenoo ha dhaheen wiilkani xaaska xaaskiisa fur baad ku ku leedahay maxaa sababay oo maxaa dhacay oo maxaa jira waxaa laga yaabaa wax la yaab leh in ay sheegaan ama uu sheegtaa suurtagala gacmo gel jira hoos baa loo dhaqaa tala guud un baan ku siinayaa anigu laakiin daawadii dhabta ahayd kuma siin karo waayo arrinta xaqiiqadeeda hoose ayaa iga qarsoon u tag culumo iyo qaraabo odayaal iyo akhyaar iyo waxgarad cidda arrinkan daaweyn karta gebagabadana soo saari karta khaladka jira una siini karta daawada markaa ku habboon marka wixii lagugula taliyo oo culummada iyo dadka arrinkaa u bandhigatay ay kugula taliyaan qaado ayaan ku dhihi lahaa waase imtixaaman tahay ilaahay imtixaanka ha kuu fududeeyo wallahu aclam جزاك الله خير واحسن الله اليك وغفر له ذنبك صاحب الفضيله sida ceebtana u asturayso rabbi ceebtaada ha u asturo hana kuu badbaadiyo oo ha kuu asturo sida uu asturo abulambiyaai walmursaliin nabiyullaahi ibrahim calayhi salaam rabbi ha ku hariyo hooskiisa marka uusan jirin hoos kale oo la harsado saaxibulfadiila saa'iladan xitaa waxay leedahay waxaan ahay gabar la qabo muddo laba sana ah ninkayga wax dhiba kuma qabo ma jiraan xagga dhaqanka waxaan ku noolahay ayay tiri nolol wanaagsan laakiin hal cilad ayaa ah oo aan muddo ku samreeyey haddana iima suuragal ahan ayay leedahay saaxibulfadiila inaan ciladaasi ku samro oo maxay tahay ciladdu waxay leedahay sayidulkariim ninkaygu marka uu neefsado neeftiisa ayaa dhibsadaa oo neeftiisa ayaa uraysa waxaan ku idhi afka iska caday oo dhakhtar tag laakiin wuu ka dhaga adeegay ayay leedahay saaxibulfadiila oo diyaar uma ahan inuu xagga nadaafadda ku dadaalo aniguna maadaama aanan ku samri karin waxaan go-aansaday inaan furiin dalbado ayay leedahay saaxib fadiila maxaad igula talinaysaa sayid lkarim falyatafadal mashkuuran wamaajuura alxamdu lilah kollaba ila tali aan kula taliya tala ma qaadan waxaa laga maqlaa waxyaalo aadan ku xisaabtamaynin inaad maqasho mararka qaarkood waxaa kugu imaanayaa waxyaabo cajaa'iba caqligaagana ka weyn mararka qaarkood waxaa kugu imaanayaa waxyaabo aad isleedahay qofkani miyuu ciyaarayaa ma kaftamayaa ma caytamayaa ma run baa waxan mise run ma aha baa kugu imaanaya annaga waxaan ku qasbannahay wixii aanu maqallay horta inaanan rumaysanin sida inuu wax u jiro haddana inaanu ka jawaabno oon tala guud bixinno waan ku qasbannahay waayo dhinaci kale maana maqal in badanna warkaa waad iga maqasheen si kastaba ha noqotee arrinka ay gabadhu ka calaacalayso waa arrin jiri karto waa cudur ogow cudurka bini aadamka qaybo ku dhaca weeye afkiisu inuu yacni afkiisu inuu soo shiiro waa wax bini aadamka qaybo ka mid a ah kolba unwa nabar caloosha kaga yaalla waa arrin caafimaadka iyo dhakhaatiirtu ay garanayaan sababka qofkan afkiisu la soo urayo ama la soo shiirayo kolba cudur baa jira caafimaad xumaa jirta waxaan ku bilaabayaa warku sidaa loo soo sheegay ee loogu soo gudbiyey axmed akhuuna axmed hadduu warku sidaa u yahay walaalkaa waxaan kula talin lahayn iyo in badan ba weliba hadda warkan aan sheegayno hadda un baa si babliga loo aan looga sheegay laakiin ficilan dacwadaasi way badan tahay oo waa dacwo jirta arrinka waxaad ku garanaysaa bini aadamka caadiga in la tacaamullo een meelaha shaqada iyo meelaha suuqaqa iyo meelaha diyaaradaha iyo meelaha aan iskugu imaano yaaba qayb ka mida markay kuu soo dhowaadaan mararka qaarkoodu inaad hunqacdaad ku dhowaanaysaa waa markaan run u hadlo weye oo aan xaqiiqo u hadlo weye arrintaa marka waa arrin jirta oo xaqiiqo ah oo dhab a ah weeye inay dadka qaybo kamid a ah, inaynan isdar yeelin ama aynan dhakhtar tegin waxaan walaalkaa kula talin lahaa gabadhaa ku jecel ee labada sano kula nool ee ku ammaantay si jacaylkiinu u daa'imo bal isku day horta inaad dhakhaatiirta la tashato oo dhahdo afkaygu hadduu warku sidaa loo sheegay yahay weeye maxaa maxaa cudur ahoo jiro oo keeni kara baad u malayn waxaa laga yaabaa in daawo lagu siiyo waxaa laga yaabaa in caloosha lagaa baaro waxaa laga yaabaa asbaabo kallifaysa inay jirto markaa saas lahayd wax badan baan ka ogahay arrintaa inay xaqiiqo tahay oo wax ka jiri karto qofkan inuu nabar iyo wax uun caloosha uu kaga yaallo intaa waxaa dheer inaad isu dadaasho oo aad cadayato oo xanjo caraf badan cunto oo isku dayda inaad qofkan kula nool aad maxaa la yidhaahdaa aad farax geliso waayo adigaba maad jeclaateen xaaskaagii oon afkeeda loo dhowaan karin inaad u dhowaato adigaba maada jeclaateen waad ka cadhari lahayd waana xaqiiqo run oo dhab oo jirta wey sidaa daraaddeed masalada ayaa la fudaysanine laba kastoo isqabta in badan baa nadaafadda ka hadallaaye war nadaafadda ha lagu dadaalo oo kilkilaha timaha ku yaalla ha layska rifo oo caanada xudunta hoosteeda timaha ku yaalla ha layska xiiro oo ha la qabaysto in badan oo shaambo iyo caraf iyo cadara ha la ismariyo idgoon oo cadayga ha lagu dadaalo oo cadayga mataqaanaa eesha ugu dambaysa dad baa cadayga biriq biriq un ka siiya in yar laakiin cadaygu wuxuu u bahan in lagu xeel dheeraado oo meelo badan la cadayo oo qofka haddii laga dhibsado afkiisa waxaa la rabaa inuu isbaadho oo oo marka uu ogaado dhakhaatiirta u tago gabadha waxaan dhihi lahaa waxay tiri waan sabray laakiin hadda maya annagana waxaan ku leenahay maya sabar baan ku leenahay hadhihin sabar baa dhammaadaye talooyinka lagu siiyey qaado oo zawjkaaga waxaad ku dhahdaa isbaadh una sabar biidni illaahi tabaaraka watacaala haddaad marka ugu sabri kari weydo oo asaguna isbedeli kari waayo la tasho dadka kula jooga la tasho dadka caafimaadka ee ee diinta haddana garanaya shaygani ma shay la zuulin karaba mise waa shay aan la zuulin karin ilaahay waxaan kaaga baryay subxaana wa tacaala in uu kuu xifdiyo kuu ilaaliyo me wixii aad dhibsanaysana wanaag iyo carafna uu kugu bedelo adiga laftaada ka shaqeeyo waxyaabo carcarfoonkeen oo mataqaanaa ii keen uu isku bedeli karo biidn illaahi tabaaraka wa tacaala wallahu aclam maasha allah jazaka allahu khayr waaxsana allahu ilayka wakafara allahu danbak saaxibu lfadiila rabbi subxaanahu watacaala ha ku geeyo janat lfirdows rabbina subxaanahu watacaala sayid lkariim wax ku dhiba kuma waafajiyo markuu khayrku jiro laguma waayo markuu sharta jirtana laguma arko saaxibu lfadiila baaraka allahu fik sayid lkariim ilatari kale oo dheer ayaa ku xigta saaxibulfadiila waxa ay ku bilaabeysaa wasaa-ilada waxay leedahay waxaan ahay xaas waxa waxa ay qaba ayay tiri nin waxaan ahay xaas waxa ay qaba nin wanaagsan aadna aan isu jeclayn markaan wada joognay ayay leedahay hadda waan kala maqanahay oo isagu waxa uu jiraa dhulkii hooyo aniguna waxaan joogaa qurbaha marka shiiqow ninkayga markaan u dacwoonayey ee aan dacwadii u furay waa uu diiday ayaa leedahay saaxibulfadiila in uu yimaado oo uu brocesska maro markii aan soo baxayay raalli ayuu ku ahaa weliba waxa aan usoo baxay ayay leedahay arrin isaga qusaysa oo isagu waxa ay leedahay in la baxrimo maahane ma dhali karo ayay tiri waa sidii hadalka u udhigayso sayidulkareem waa soo baxay halkaan aan imi dacwadii aan u furay laakiin wuu diidan yahay ayay tiri weliba waxay intaas sii raacinaysaa howlaha kalena kuma wanaagsana anugu ma rabo inaan hadda sii faahfaahiyo mar walbana waxa uu igu hanjabaa ayay leedahay inuu naa kala guursanayo inuu aniga ii yimaadana ma rabo markii aan isu geeyey ayay tiri saaxibulfadiila waxaas oo dhan waxaa ii soo baxday ninkan inaan iska furo oo waan sii necbaaday ayay leedahay waxaana mar qura iga baxay jacaylkii aan u qabay maxaad igula talinaysaa ayay ku leedahay sayid alkariim falitafadal mashkuuran wamaajuura alxamdu lilah eh, ma garanayo eh, axmed caawa su-aalaha ma kasbu iskugu aaadiyey su-aal walba waxaad moodaa su-aasha kale ayay dakar iyo nabar kusii dhufanaysaa gabadhan waxay leedahay nin baa iqabay haddee wuuba qabaaba markay lahayd wuu iqabay waxaan moodaya haddu inuu furay laakiin nin baa iqaba waddankii buu joogaa anigana halkanaan joogaa inuu imaadana ma rabo intaa waa waraan garanay asaga dartii baan weliba meeshan u imid asagu ma dhalayo dhalidda ilaahay baa haya waxaa laga yaabaa labadiina un inayna isu dhalaynine ay qolo kale isu dhali karaan dadku mararka qaarkood waxay moodaan qofkani labadan qof ee isqabta baa laga yaabaa ilaahay inuusan isugu qorin awlaad laakiin hadday kala tagaan waxaa laga yaabaa inuu mid walba midka kale uu caruur jawaana u dhalo taa waa wax ilaahay uu hayo laakiin kollaba inay dhakhaatiirtu caddeeyeen unbaa suurtagala inta ayaga cilmigooda ah laakiin cilmiga ilaahay baa ka weyn subxaanahu wa tacaala gabadhani waxyaalay raacisay saa'ilkeenna aada maqlayseen inuu raaciyey haddana waan nacay bay tidhi maxaad igula talin lahayd waxaan kugula talin lahaa ninkaasi meeshuu jooga inaad u tagto kadibna aad si fiican u wada hadashaan mar hadduu asagii imaan waayey markaad wada hadashaan haddii uu ku yidhaahdaba halkan aan joogaan kugu dhaqanayaa oo anaaba kugu filan oo weliba uu kuu caafimaado insha allahu tacaala haddii alla yidhaahdo halkaagaa iska joog waddanka uu ku nool yahay kula noolow haddii kale oo ehelkii iyo qaraabadii meeshay joogeen markaad tagto aad ninkii wada hadashaan oo aad u sheegto adiguna ma soo socotid xanuunna waa jiraa anigina dee nin la-aan ma joogi karo gabadh yar baan ahay haddaada mar ii imaanaynin oona ku daadaawaysanaynin haddee iska kay fur waxay u badan tahay markaa inuu ku furo haddii uu yahay markaa nin wax waxgarada waayo mana soo socdo mana ku furayo dee caqli ma aha ninka waxaan leeyahay laba mid samee hadduu warkaygan ku soo gaadho inuu ku soo gaadhona waan rajaynayaa laba mid uun samee aan mid saddexaad ahayn gabadhani u imow waa xaaskaagii say sheegtayna adigayba kuu soo dhooftay daraadda qof nin bay u baahan tahay waddan khatar a ah bay joogtaa gabadhu waa xuquuq ay kugu leedahay inaad u timaaddo u imow gabadha haddaadan u soo soconin waa xaasku waa gabadhaadi oo kale eh madaxeeda sii xorriyadda sii ninkay doonto ha guursato laba qodob baan idhiyo mid saddexaad aan ku daro aan dhaho marka haddayna intaa ahayn waxaad qabsataan wakti haddee say sheegayso ay run tahay aada xanuunsan tahay aada isku daaweyso kadibna aada dhahdo waktigaa iyo waktigaana isu imaano laakiin gabadhii way iska maqan tahay anigii waan maqnahay mana soo socdo mana furayo haddii haddee su-aal adag oo badan ayaa taalla gabadhana warka waa saan u idhiyo intaad u tagto ninkii ama dhaqan wanaagsan ka soo qaado ama dhigid ka soo qaado wixii intaa ka dambeeyana waxaa weeyaan ceebtaada allaha asture eh u astur ninka ceebtiisa maxaa yeelay waxaa kugu filan inaad dhahdo ninkaygii waa diidan yahay inuu ii imaado maxaad igula talin lahayd laakiin eh, ma dhalo eh, waxna ma taro yacni waxaad moodaa inay ziyaado tahay waxaan kula talin lahaa gabdhaha muslimaadka ah iyo raggaba war ceebaha allaha asture eh horta ceebaha laysu asturo waa kow waa marka labaadee wixii meesha laga sheego haddee oo ceeb oo hoose oo dee qadar alla ah waxba wadaadaad u sheegtay waxba kaagama qaban karo ee waxaad yeeli asaga hoos u wada hadla qaraabadaada la hadal dad culumo hoose la hadal haddii aysan ninkii uusan wax rajo a lahayn dalqad ka dalbo hadduu rajo leeyahayna dee waa ninkii ku guursadeed jeclayde ku sabar u dulqaado oo kadibna siduu isu daaweyn lahaa ka shaqee intaasaan ku dhihi lahaa wallahu aclam masha allah jazaka allahu khayr waaxsana allahu ilayka waqafara lahu dambak saaxibu lfadiila rabbi subxaanahu watacaala jannatlfardows ha ku geeyo tagoogaaga tiq la furay tashiishaada manla eto walaalaha aanu jecelnahay oo barnaamijku waa barnaamijkii ila tali aan kula taliyo talaba qaadanaya saaxibu lfadiila sheekh maxamuushi xasan abu dalxa xafidahu llahu waracaahu sayid lkariim saa'ilada xigtaa waxay leedahay wadamada qurbaha ayaan ku noolahay ilmo ayaan ku dhalay nin baa i qaba isku dhinac ayaan u jeednaa waxaan ku tashanay inaan waddankii aaddo oo ninkayga ayaa ii soo jeediyey in aan guurno oo aan ilmaha badbaadsano isaguna uu noo shaqeeyo oo uu iga dambeeyo aqbal iyo guddoon ayaan idhi ayay leedahay saaxibulfadiila dib baase taagan oo familkaygii waxay leeyihiin qoyskii anigu aan ka dhashay naayurubaad joogtaaye shaqayso oo waxbaro oo waxqabso oo ninku hadduu africa ku laabanayo isagii ha aado adiguna jo sayid alkariim maxaad igula talinaysaa ayay ku leedahay sayidii falytafadal mashkuuran wamaajuura alxamdu lilah ninkaaga maqal ma intaa ma ku koobaa way kugu filanta ninkaaga maqal waxbaro shaqayso cidda ku dhahaysa waayo adna waxaad doonaysaa inaad badbaadiso jiil iyo caruur aad arkayseen maqlayseen ingiriiska in lagu qaybiye maalin dhoweyd warqado laleeyahay ilmuhu toban sano hadduu gaadho diintuu doonuu qaadan karaa lab iyo dhadigna midkuu doonuu iska dhigi karaa xaqiiqadan aan waalidow arkayno ilmo la qaadanayo ilma gaaloobaya ilma doonti iyo tareenki ka dhacay ilma iska dhigaya maxaa la yidhahdaa e, jirkiisa bedelaya oo lab iyo dhadig isu bedelaya kuwa isdilaya oo gaangis noqdo isbaabi'inaya kuwa ay khamradu baabi'isay kuwa uu jeelku dilooday kuwa aan soomaaliba shaqo ku lahayn iyo iyo waxa la yidhahda waddan soomaaliyeed ba aan u soconin kuwa waalidkood dilaya waxaanoo dhanoon arkayno inuu qalbigeennu danqin waayo waxaa la yaab leh dad ehel ah oo waxaa maqlaya maqlaya haddanana ka dooranaya boqol dollar oo lasoo dirayo boqol dollar oo lasoo dirayo ka dooranaya war yaa loo danaynayaa ma arsaaqad alla qoray miyaa la dooranayaa mise ilmo khatar ku jira in la badbaadiya in la doortaa oo wax la yaab leh maskaxdu hadday guurto caqligu hadduu guro ina caqligu sida ay biyuhu u guraan buu u guraa inuu caqligu guro waxaad ku garanaysaan zamankan iyo wakhtigan soomaaliya caqligeedu waa guray sida hadda sacuudigaba ninka dhalinyarada ee madaxda u ah uu u noqday macal asaf nin maskaxdiisu guran tahay maskaxdu marka koox way ka gurantaa qabiil dhan baa laga yaabaa qaybo dhan inay maskaxdu ka gudho haddee ummad dhan oo soomaaliyeed maskaxdeeda maanta waa sidii laas biyo oo cunto ka dhamaa biyo ka dhammaadeen buu u gura marka war awey walaalnimadii awey ehelnimadii awa danqashadii waddankaagii baad joogtaaye gabadh yaroo miskiin ah oo ilaahayba ninkeedii dubbo ugu soo dhuftay meeqa gabdhood baala wallaahi aladii laa ilaaha illaa hu warka aan sheegayo waa war aan xaqiiqo u huba wey hadda haddii gabdhaha microfonka loo dhiibo ila taliya markaan ka baxnana weydiiya meeqa gabdhood baa ooyeysa oo leh alla jaanis haddaan heli lahaa alla nin isoo biisha hadda saddex ha guursada ani gadaashay laakiin haddaan nin isoo biisha oo ilmahayga waxbarashada ka bixiya oo caafimaadka ka bixiya alla yaa isiiya alla haddaan heli lahaa hal habeen waddamadan ma joogeen alla meeqa car makarofanka siiya maanta intaasoo gabdhood baa ku ilmaynaysa marka gabadha ilaahay jaanis u siiyey maanta nin islaameed oo meher un ku qaba inuu alle dubbo ogu dhuftay oo yidhi anaa ku soo biili carruurta noo badbaadi adigii dhalay ama la dhashay inaad dhahdo na wax baro hadday barato maxay kugu anfici hadday wax barato maxay kugu anfici maba baran kartaa horta islaam carruur leh maxay baran kartaa waddamadan kulli waan wada garanaynaaye ma ilmay tuushin geysaa ma mid bay ka soo qaadaa ma madii udul maxay ugeysaa maxayba barataa horta gabadhu markay yartoo wax waxa barato laakiin gabadh intaasoo caruur leh ma caruurtii bay dayacdaa oo gaalo qaadataa mise waxbay barataa waxay baratayse maxay kugu anfica adiga ittaqu llaha tabaaraka wa tacaala reeraha muslimiinta ayaan la burburinin carruurtan ayaan gacanta laga bixinin ilaahay looga boqo subxaana wa tacaala eraygii ugu horreeyeen ku bilaabay baan ku khatimayaa bax maqal ninkaaga aiic zawjkaaga aiic la carar carruurtaada waddan muslim geyso dheg ha u dhigin in alla inta ku dhahdo joog oo waxbaro wallahu aclam jazaaka allahu khayr waaxsana allahu ilayka waqafara allahu dambak saaxibulfadiila sida ay ugu bogsan tahay oo ay hadalkaaga ula socoto ayaa icajab gelisay kuguna ducaynayso iyadoo taxi masad iisoo qoraysa aadna u dhegaysanaysa si taxadar leh hadalkaaga dahabiga ah ee ku jihaynaya jannat lfirdows barak allahu fiik saaxibu lfadiila rabbi subxaanahu watacaala janat lfardows ha ku geeyo rabbi subxaanahu watacaala ha ku xafido hana kugu casuumo xuurul caynta jannada barak allahu fiik sayid lkariim su-aal ayaa timid ninkan wuxuu leeyahay hala ila taliyo waana ila tali dad badan qushaysa ila talidani ninkan wuxuu leeyahay haasaawan ku jiraa gabar baan jeclaaday ma arkee waan maqlaa malaha shabakat alcankabuudiya ayaa la iska bartay gabadha iyada a waxa uu leeyahay waan jecelahay iyaduna way ijeceshahay laakiin weli laisma arkin oo dhaayo la iskama qaadin wuxuusan iisoo qorin social mediahu camera la iska arkaayo malaha waa dad macsuumiina oo wadaada ah oo camerada maadaama ay kala ajnabi yihiin way kala xishoonayaan taas anigaa ku darsaday sayid ulkariim maxaad kula talinaysaa sayidii falitafadal mashkuuran wamaajuura alxamdu lilah horta guurku waa calaf kuwa in badan is arkay isla cunay isla cabbay isla safray isla jooga ayaan isguursanin marka dambe kuwa aan weligood is arkin aabbaa dhici jirtay inuu nin ku dhaho gabadhaada isii kadibna uu yidhaahdo waan ku siiyey ama wiilkayga gabadhaada iisii kadibna waan kuu siiyey kadibna reerkii dhisitaankiisi un layskugu imaado kadibna ilaahay intuu badrhaadhiyo oo barwaaqeeyo oo bal oo buunbuuniyo ayaa wiilal iyo gabdho bararo ah oo baariyiina buu alla ka dhaliyaa ayagana usra saciida ayuu alla ka dhigaa guurku marka waa nasiib inaad gabadha aragto kuu fiican waana mas'alo sharci ah gabadhuna inay ninka aragta u fiican waa masalo sharci ah laakiin waxaa la yaab leh haddayna is arkin siday isku jeclaadeen hadalkay isku jeclaadeen miyaa lagu tilmaamay oo tilmaanta gabadha lagaa siiyey yaa ku soo jiitay waa qodob ma sheekadeeda iyo caqligeeda garaadkeeda garashadeeda iyo intay kuu sheegatay dadnimadeeda iyo degganaanteeda sabarkeeda iyo xilmigeeda anigeeda iyo tartiibsigeeda miyaad jeclaatay isagana waa qodob kale diinteeda cibaadadeeda tasbiixdeeda iyo khayrkeeda iyo taxmiiddeeda iyo siday alle ugu xidhan tahay miyaad jeclaatay intaasoo dhan adu maada soo qorin sida uu axmed sheegay annagaase ku darray intii axmed baana waxaan ku daray ma diinteedaad ku jeclaatay waa macquul miyaa laguu tilmaamay oo waxaa la yidhi heblaayo ma aragtay haa gabadhu waa un heblaayo waa macquul gabadhama intaad la sheekaysatay ayaad xikmadeeda iyo caqligeeda aad ku jeclaatay waa macquul si kastaba ha noqote e laba qof oon is arkin way isjeclaan karaan talaan kuu hayaa marka tale unbaad isoo weydiisatay horay u soco bismillaahi dhe ilaahay tala saaro inaad is arki kartaanna isku day biidnillaahi tabaaraka wa tacaala qofka kula sheekaysanaysa hadday ayada tahay qofka kula sheekaysanaysa hadday ayada tahay shabakal cankabuutiya wax badan baa ka dhaca qofkan kula hadlayaba inuusan qofkii ahayn baa laga yaabaa oo qof kale yahay marka arrinkaa haddaad hubsatood xaqiiqo u hubto gabadha waxaad dhahdaa aan is aragno haddaad u safri karto is arka haddaad camera iska arki kartaan iyada oo asturan oo wanaagsan is arka dariiqa haddaad isku arki kartaan qofdaad u dirsan karto meeshay joogto gabdhaha gaar ahaan gabadhaa iisoo eega oo iisoo fiiriya isku day adiguna ha iska soo kaa fiiriso gabadha marka labadiinaba isku qanacdaan xagga aragtidu waa muhiim reer ansaareed way indha yar yihiine ma iska soo fiirisay ayuu nebigu saxaabi kula dardaarmay calayhi asalaatu wasalaam mar hadduu arrinku noocaa yahay khatar baad geli kartaan marka dambe qofkii qof aan ahayn baa kuu soo bixi kara waxaa kuu soo bixi kara qof curyaan aho ee xubnihiisa qayb ka maqan yihiin ma aha wax eeba laakiin maada ku talagelin ila talidan hadda waxaa hadda ka hor ka baxday nin yidhi gabarh kasta mar alla markaan heshiinay idiidaa markaan idhi maxaa dhacayna wuxuu sheegay markii dambe ninku inuu lug ka dhutiyo laakiin uusan gabadh walba u sheegin laakiin mar alla markay warku dhammaystaan gabadha unbuu dhaha waatana lugtana waa caag baa igu jira gabadhi markaasay booddaa waan oga waan xusuustay oo waxaan kula talinay gabadha markaa shukaansanaysaba u sheeg inaad lug caaga leedahay marka horeba kuwa badan baa akhlaaqdaada iyo diintaada iyo dadnimadaada kugu soo raaci doona waxba kama sheegayo ceebna ma aha maxaa la yidhahda curyaannimadu waa qadar ilaahay subxaana wa tacaala laakiin waxaan ka wadaa oo keli ah ceebo muuqda hadduu qofku leeyahay oo uusan sheegin hadhowta dhib baa ku imaan kara iska arag qofka ha lagaa soo arko gabadhana waxaan leeyahay ninka kuu sheekaynaya iska arag ha lagaa arko wixii intaa ka dambeeya ilaahay tala saarta ayaan dhihi lahaa hadday taa ku khatimtana waan kuu ducayn lahaa wajazaaka allah khayr الله جزاك الله خير واحسن الله اليك وغفر الله ذنبك صاحب الفضيله ربي سبحانه وتعالى ذنبigaaga iyo dembiga waalidkaaba ha dhaafo rabbi subxaanahu watacaala awlaadaada ha xafida iyo xaaskaagaba rabbi subxaanahu watacaala janat lfirdows ha ku geeyo saaxibu lfadiila khayrku adigana ha ku raaco annagana ha nagu haro hadalkaagu hadal saar ma lahan saaxibu lfadiila baraka allahu fiik saaxibu lfadiila dad aada u fara badan oo jiran ayaa duco ku weydiisanaya reero aan isfahmayn ayaa duco ku weydiisanaya sayidulkariim kuwa xabsiga ku jira hooyooyin ilmihii ka cabaadaya ayaa duco ku weydiisanaya ilmo waalidkii ka cabaadaya ayaa duco ku weydiisanaya ha guursan xagga ha aadin dhibaatooyin aad u fara badan waalidkii naftirkiisa dhibaataa lagu qabaa sidaan qoraalada ku helayno waalidkiina dhibaatuu qabaa saaxibulfadiila raggii iyo dumarkiina way isu khataaran yihiin hiblaayo shalaa la guursada maantaa la furay laba cunugay haysataa waa la furay afar ayay wadatay hadda ka hor aad waxaa tiri ninkii sagaal gabar u dhashuu furo mid toban dhashuu guursaday xaalku waa ku racan yahay saaxibulfadiila waddankii dhibaataa ka jirta ducan kaaga rabnaa insha allahu biidnillahi kariim sayid alkariim iyo gabagabadaadii saaxibulfadiila sayidii falyatafadal mashkuuran wamajura alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah ducadii aan ku bilownay intaanan ila talida bilaabin layga codsaday iyo axmed idaa idaawaqaca oo mar walba ku gebagabeeya barnaamijka noo ducee anigoo xaalkaygu ilaahay og yahay qalbigayga siduu yahay haddanana codsigiina marar badan waan sameeyaa inkasta oon iska jeclaan marmar in laga tago oyna caado uun iska noqonin oo noo ducee habeen walbaba oo habeenna aan iska dayno aan iska jeclaan lahaa oo qof walba gooni u ducaysto haddana ummadda dhibka saaran ama waxa ka muuqda baadan la aamusi karin ood leedahay waa intaasoo ilaahay un aqbalo ducadaa aqbalo ilaahay waxaan weydiisanayaa inuu nagu daro kuwa ducadooda la aqbalo mutaqiinta ah istiqaamada iyo toosnaanta laga helay fastaqiimaa ayaa nabi muuse iyo haaruun lagu yidhi walaa tattabicaanni sabiila aladiina laa yaclamuun marka annaga halaagayna kuwa idin beeniyey idinku toosnaada istiqaamadu waa asbaabaha keena ducada in la aqbalee kuwa toosnaanaya istiqaamo leh allah naga dhiga aamiin awlaaddeennii kuwa baadiyaysan ilaahay ha noo soo hanuuniyo aamiin kuwa guurka jecel ee waalidkood hortaagan yahay kan isku qabiil ma tihiin kan waa noocan kan waa faqiir kan waa arday kan wax ma haysto carruurta guur guurka loogu diidan yahay ee waddammada qurbaha a jooga kuwaana waan u ducaynaynaa ilaahay waalidiintaas inuu usoo hanuuniyo qalbigoodana dubbo ogu dhufto ayagana guur wanaagsan uu siiyo aamiin inta awlaad jecel eed aan awlaad haysanin jeclaan lahayd ilaahay inuu awlaad ku arsuqo barara oo baariyiina ilaahay waxaan ka baryaynaa xikmadiisa asagaa garan haye ilaahay awlaad inuu siiyo u khidmaysa diin iyo dad iyo dal intaba allahuma aamiin dalkeenna ilaahay inuu noo hagaajiyo dad caqligoodu iyo miyirkoodu joogana uu noogu dhiibo dulmiga iyo gardaradana inta ku wadana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu gees nooga qaado inta ummaddan khayrka la rabtana ilaahay inuu waafajiyo inta shar la wadana ilaahay inuu ka qabto baan ilaahay weydiisanaynaa aamiin gabdhaha iyo ilaahay daraaddii doonaya inay u haajiraan carruurtoodana ay badbaadsadaan qodobkaasoo ah qodob ani aada iigu weyn aada iigu weyn aan u duceeyo gabadh kasta oo ninkeeda ka dhaqaaqday doonaysa adduun iyo aakhare kala badane inay ilmaheeda badbaadsato raallina ku noqotay waxa loo soo diro carruurteedana diin iyo akhlaaq ku barbaarisay waxaan kuu sheegayaa gabadhay maalin aan maanta ahayn baad farahaaga dhunkan doonta oo wallaahi ah maalin aan maanta ahayn ayaad dhihi doontaa allaha iwaafajiyey allahaas baa mahad iska iskale waxaan kula talin lahaa gabdhaha muslimaadka ah gabadha nin isle wuu ka dambeeyaa soo biili karaay iyo tii ayaduba intay wuxuun aruursatay ayuutaba waad gashaane guryaha soomaaliya ka wada dhisataane intaad ayuuto laba sano gasho laba sano waxaad biilan lahayd waad samaysan kartaa kartaaye ku soo maqnow laakiin caruurteenna sidan hadda aanu arkayno inaannu kaga aamusno oo maalinba ay guruub iyo kooxsaa ku baxaan annagoo indhahanagu shan yihiin waa waxaan ku tilmaamay waxaanu nahay ummad maskaxdeedu gudhay sida ceelka biyaha laga cababa ay biyihiisu u guraan nas'alu allaha alcafwa walcaafiya ilaahay waxaan weydiisanaynaa inta dhimatay inuu u naxariisto inta jiranna ilaahay inuu caafimaad siiyo inta walwal iyo walbahaar hayana ilaahay walwalkii walbahaarka uu ka qaado inta musaafiriinta ana ilaahay meeshay u socdaanna nabad uu ku geeyo ayagoo nabad ana uu ilaahay soo nabad celiyo ramadaanka annagoo nabad ah oo caafimaad qabna ilaahay inuuna gaarsiiyo xujayda ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu xajka u dhib yareeyo ilaahay muslimiinta inuu walaalo ka dhigo ilaahay inuu kelimadooda mideeyo oolahooda mideeyo caqligooda mideeyo garashadooda mideeyo dadnimadooda mideeyo awooddooda ilaahay uu tuso awooddooda dhaqaale iyo awooddooda dad iyo awooddooda dal iyo awooddooda mataqaanaa wax soo saar iyo awooddooda aqooneed ilaahay inuu tuso ummadda muslimiinta ah ayaan ilaahay ka baryay innahu waliyu dalika waalqaadiru calayh waa intaas weeye oo kusoo dhowow ah, jazaaka allahu khayr waxsana allahu ilayka wakafara lahu dambak saaxibul fadiila rabbi subxaanahu watacaala intaad noogu ducaysay iyo ka badanba allaha ku siiyo rabbi subxaanahu watacaalana daaro janno ah ha kaaga dhiso jannatlfirdows rabbi subxaanahu watacaala adiga iyo reerkaagaba ha xafido rabbina ha kaaga dhigo sadaqat ljaariya oo aada u baxsato maalinta qiyaamaha saaxibulfadiila ilaahayna ha ku hariyo hooskiisa marka uusan jirin hoos kale oo la harsado walaalaha bartan facebook naga daawanaya kuwa ku jira daarta barakisan ee one one four qaaradaha kala duwan ee caalamka oo dhan aad bay u yar tahay waddan aanala ka daawanayn oo aanala ka dhegaysanayn saaxibulfadiila dhammaantood waxay ku leeyihiin khayr iyo wanaag allaha ku waafajiyo waa barnaamijkii ila tali talama qaadan wuxuuna maanta ka kala imaanaya minneapolis oo ay fadhiyaan abu axmed iyo walaalkii mukhtaar iyadoo dhinaca kalena ohio colombos uu joogo saaxiibkay sheekh cabdiwahaab iyo dhammaan walaalaha kale ee daatan barakaysan maamulo dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatuubu ilay dhinacayga waa fasax ayaa tihiin haddii walaalaha maamulka ay ku jiraan ay shayqa salaamayaanna waa idiin furayaan microfonku saaxiibayaan